walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wabaha minhumaa rijaala kahiira wanisaaa waataquu allaha aladii tasaa'aluuna bihi walarxaama in allaha kaana calaykum raqiiba amaa bacd ikhwaanii waakhawaati fi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa kadib ilaahay baynu u mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala awalan wa aakhiran wakhti walba mahad buu inaga mutaystay waayo wuxuu inoogu deeqay deeq iyo nicmo iyo gallad aynaan soo koobi karayn isagaaba yidhi wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana la daluumun kafaar haddaad tirisaan nicmooyinka ilaahay ma soo koobi karaysaa si kastoo qofkuu tiriyo nicmadaas way badan tahay laakiin nicmada runtii aynaan ilaawi karayna mar walba qofkuu qalbiga ku hayaa waxa weeye nicmada diinta nicmada islaamnimada oo qofka waaya ayaan dara ay ku dhacday waan filayaa inay iga aqoon runtiin oo aragteen ummadaha aad la nooshiin ee aan diin ku dhaqmayn iimaanna lahayn nolosha halka ay kala taagan yihiin macnaha adduunyo way dhaldhalaalkeedu ahayaan iyo awooddii iyo aqoon laakiin iimaan la-aantii waxay keentay inay noloshii wax macnaa samayn weydo biduuni alislaam wa biduuni addiin wa biduuni aliimaan laa xayaata walaa sacaada midna ma jiro taasuu qur-aanku aada inoo xusuusiyaa nicmada maalka iyo manaaficda adduunyada waxaa qur-aanku uu ka doorbidaa uu ka horreysiiyaa nicmada diinta iyo islaamnimada dusheennana u jeediyaa aayadaha ugu dambeeyana ilaahay uu kaga waramay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina nicmadaydii baa ilahay u leeyay nicmadaydii ayaan idiin dhammaystiray waa nicmadii diinta markaa ugu horeyn waxaynu taa u baraarujinaynaa dad badan baa maanta aan afdhigin oo dhaafsanta ah oole haddaad diinta barato malaha shaqo ku heli maysid haddaad diinta xaggeeda u kacdo malaha duunyada waad ka halaysa malaha malaha malaha wax badanoo caynkaas addiin nicmadaasi dadka weydaartay ehelkoodiina weydaariyey ilaahay baa xusay subxaana wa tacaala khasaaraha ku dhacay alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslawnaha wa bi'sa alqaraar miyaanaad arkayn baa ilahay u miyaan yulfitu andaar isheennu ilaahay u jeedinayaao maxaad ula yaabi laadahay kuwa nicmadu ilaahay gaalnimo ku bedelee diintahay badaluu nicmat allaahi kufran markii gaalnimo iyo iimaan laysu barbar dhigay gaalnimadii ay qaatay reerahoodii intay kaxeeyeenay rareen ayay daar albawaar hoygii halaagay fureen ilaahay kuwaynagama dhigo daar bawaar waa naarta jahanamo laydhaah waxaana lagu galaa gaalnimo gaalnimaa lagu galaa markaa gaalnimadaa iyo asbaabteedu insaanka waa inaanay la sahlanaanin iimaan kale taasi horta waa mid ay tahay inaynu ku baraarugno aadna ugu celcelina nicmadaa dadkana aada ugu sheegno dadka aada ugu sheegno daayarta ku abaabino oonu ku canqarino daayarta waa inaad u sheegtaa oo tidhaahdaa raasamaalkaagu aabbo ama hooyo waxa weeyaan waa diinta waa caqiidada waa towxiidka haddii taa laga waayana dunyaduna waxba kuuma tarayso tacliintuna waxba kuuma tarayso ilmuhu waa inuu taa ka dhereegsanaadaa haba yaraado taasaa lagu abaabinayaao lagu canqarinaya eh, ninkii la odhan jiray luqmaan luqmaanulxakiim bal waxaad eegtaa isagoo waalid wanaagsana waladkiisa yar dardaaranada uu sheegayo wal ilmuhuu yaraabaa la leeyahy yaa bunaya inahaa in takun midqaala xabatin min khardal fatakun fii sakratin aw fi samaawaati aw fi lard yaأti biha allah ina allaha latiifu khabiir yarkaygiyo weliyo inankaygiyo yaa bunay ogow cilmiga ilaahay inuu xeel dheeriy macnaha ilaahay buu ku beerayaa qalbigiisu ku weyneynaya qalbiga ka yar waa inuu ilaahay ku weyn yahay markaasaa ilmahaa yar buu caqiidada u saxayaa yaqiinta ilaahay buu ku abuuraya manaa haddaad odhan lahay caruurtu malaa weli may gaadhin wakhtigii caqiido lagala hadli lahaa way gaadheen yaa bunaya buu leeyay haddii arinku wax kasta oo jira haduu dhex dhicilaa samada ama dhulka aw fii shakhra dhagax malaasan dhexdiisa uu ku jiri lahaa ilaahaybaa qiyaamaha keenaya ogow xisaabbaa dambaysa yati biha allah ilaahay bayna xisaabinaya marka qadiyadaasi maanta qabash bay gashay caqiidadii maanta saluug baa ka dhacay dadkii muslimkaabay diintoodii qariib ku tahay bilxaqiiqa oo ka nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam inuu islaamku qariib ku bilaabmay qariibna ku noqon doono bada diinu gariiban wasayacuudu gariiban kamaa bada faطuuba lilgurabaa wa fii riwaaya aladiina yuslixuuna maa afsad annaas islaamku qariib buu ku bilaabmay qariibna wuu ku noqonayaa waxa iskale janno iyo macaankeed dadka ku sabra qariibnimada diinta qariibnimada diinta dadka ku sabra ayaa macaankeeda ayaa iska leh jannada waana kuwa waxay dadku kharibeen alladiina yuslixuuna maa afsada annaas dadku waxa ay kharibeen waa kuwa hagaajiya macnaa dadku laba qaybood bay u qaybsadeenoo qolana waa mufsidiin qolana waa muslixiin waa dad iyagu u taagan dabkay dadku shideen inay rusheeyaan ayay u taagayin marka culimada waxay tilmaamaan qaraabada dadku ay beriga hore diinta qariibsanayeen iyo qaraabada maanta ay qariibsanayaan diinta way kala duwanta weliba tan dambaaba sii daran baalay oo sababtu waxa ay tahay diintu waxay qariib ku ahayd berigaa dad aan aaminsanayn ama rumaysnayn laakiin maanta waxa cajaa'ib ah qofkii ku abtirsanaya inay qariib ku noqoto qofkii diinta ku abtirsanayay inay qariib ku noqoto oo marka wax islaamka asal ka ah usuushiisa la sheego ula yaababa jahliga ummaddii ku dhacay daraaddeed marka taasi waxaynu u xusaynaa nicmadaas ilaahay subxaana wa tacaala ayna siiye inaynu aada ugu baraarugsanaano waxa u horeynu ilaalinaynana u noqdo waxyaabaa dhaawaca waxaa ka mida diinta bay-ada waxaa la yidhaha bay-ada bay-adu waa halka dadku uu ku nool yahay sabada ama duleedka ama kambalka iyo deegaanka dadkaasi ay ku nool yihiin saameyn badan bay ku leedahay dadka caqiidadooda iyo diintooda waxaa laga yaabaa ilmihii yaraay oo xaafida ilmihii yaraayoo xijaaban ama zayigii iyo dhaqankii islaamka leh in fikir kale uu leeyahay waayo dad buu la nool yahay oo dad baa wax soo baray oo dad buu la tacaamulaa marka arrintaas waxaan u baraarujinayaan aada isugu dul taagaynaa maanta marka dadku ay halkan joogaan jaaliyadeenna dabadda ku nool weliba wadamada galbeedka dhexdooda ama gaalada saameyn badan baa jirta siiba xagga caruurta qadiyadda fikirka iyo wacyiga iyo fahamka marka arrintaa in loogu baraarugsanaadoo la saxo waa mawduuc u baahan runtii inaad laysu dultaago laakiin waa baraarujinaynaa nicmada ka sakow haddana waxaa kaleynu baraarujin lahay nicmooyinka ee faraha badan ee uu nabigu baraarujinaya caleyhi salaatu wasalaam inaynaan ilaawin nicmadaa waxaa la gartaa marka ay tagto qofku aada uguma fiirsado nicmada ilaa uu waayo sidaa daraaddeed buu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ayuu leeyahy iqtanim khamsan qabla khams shan arrimood intaad qofyo muslimka ah haysato ka faa-iidaysa intaan shani ku soo gaadhin waa haystaan waa filaya shantaa in badanoo dadka ka mid ihi shantaasunbay dayaceen dabeetana markay sii dhimanayeen bay murugoodeen ama markay ilaah is hortaageen xayaata ka qabla mowtig noloshaada ka faa-idaysta buu leeyay nebigu caleyhi salaatu wasalaam waa fursad la siiyey qofka fursad la siiye weeye intaad nooshahay waa ayaamo lagu siiyey fursad oo aanu helin walaalkaaga aasan walaalkeenna aasani ma helin fursaddaa ah. ma hayo saa daraaddeed inagu maanta waynu haynaa xayaataka qabla mowtik intaana dhimanin <clears throat> rasuulka sala allahu caleyh wasalam sacad baa u yimi sacad ubna abi waqaas wuxuu ihi labadii nine reer hebel ee soo islaamay waxaan arkay kii dagaalka ku shahiiday mooyaane kii dambe oo waxaan arkay jannada horgalay kii dambe oo jannada horgalay baan arkay marka wuxuu ihi dee oo kii shahiidka ahaa ayaaba jannadii laga horgalayba markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sababeeye uu yidhi dibyaanu sanad ka geeri dambaynin wasallaa kada wa kada min alrakacaat wasaama ramadaan sowkii bisha ramadaan fursad u helay sawkii intaasoo salaadood tukanaya sanadkii uu ka geeri dambeeyey marka fursadaa uu helay buu jannada uga dheereeyay shahiidkii marka qadiyadda uga jeednaa usoo daliishanayna xadiidka waxa weeyaan inaynu ka faa'idaysano nolosha nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa uu leeyahy wa shabaabaka qabla haramik intaanad gaboobinna ka da-yaraanta wa khinaaka qabla faqrig intaad waxayso faqrigu intaanu kusoo gaadhin ka faa'iidayso haye wa ka qabla shuqlig intaanad mashquulin ilaa musiibooyinku ka mid yahe mashquulku shuqliga musiibooyinku ka mid yahe ka faa'iidayso marka fursadda cumriga waa fursad ilaahay uu noogu deeqay oo ay tahay inaynaan ilaawin kelmadayda markaan usoo noqdo waxaan baraarujin lahayn mawduuca ah tafriiju lkurubaati can ilmuslimiin dadka muslimiinta ah dhibaatada haysata in laga dulqaadaa qiimahay ku leeda islaamka qofka muslimka ah ee walaalkaa ah ee dhiban ama rag ha ahaado ama dumar ama ha ahaado mid abtirsiim ahaan kuu dhow ama mid kaa dheer ama mid kula jooga ama mid kaa maqan qofka muslimka ah kurbada haysa inaad ka faydo islaamkeennu sida uu u dhiiriyey qiimaheeda taa waxaynu leenahay maanta dee adduunyada marka la joogo way kurbo badantay qof waliba waxbuu ka warwaraya midbaa bukaan ka warwaraya midbaa adduun aan ka warwaraya midbaa abaar ka warwaraya midbaa gaajo ka warwaraya mid baa mushkilad uun haysataa talaba u baahanba marka tafriijul kurubaat oo dadka aynu kala qeyb qaadano qofba wuxuu u baahan yahay aynu ku tarno maaha dhaqaalaho qura dhaqaalaho keliya maaha dadka sida kurbada looga dulqaado ee loola baadi doono sacaadada iyo raaxada nolosha way macnayaal badanta way macnayaal badanta waayo qof waxaa lagu caawinayaa adduunyo oo dhaqaalaa la siinayaa ama midaad ku leedaad ka saamaxaysa mid waxaa la siinayaa arin baa la siinaya arin waa istishaarada iyo qof arinkuu ka baahay inaad la talisood wax la ururisaa waxweyn oo arinkaaba ka qaalisan baa mar laydhaha adduunyada qof awood baad ku taraysaa awood qof itaal darra wa tuciinu liakhraqa buu nebigu lahaa haddaadan wax kalahayn qof akhraqa akhraqu waa qof matoshe matashade matashiishe waa qof isku daatay oo waxba basrisan karaynin waxba qabsan karayn marka isagana waad wa awood baad ku saacidaysa waxaa ka mid a waxyaabaha la ysku saacido aqoonta insaankii ood jahligii ka saarto ilaahay aada barto oo diintiisa aada barto oo wixii waajibkii saarna aada barto idan marka intaasoo dhinacba waxa ay noqdaan siyaabaha insaanka kurbada looga dulqaado nebigu caleyhi salaatu wasalaam nusuusta haddaynu usoo noqonno isagoo arrintaa ka warramaya waxa uu leeyahay man sarahu an yunjiyahu allahu min kurabin min kurabi yowmi alqiyaama falyunafis can mucsirin aw yadac canhu qofka doonaya maalinta qiyaamaha inuu ilaahay ka dulqaado dhibaatooyinka qiyaamaha qofka doonaya inuu ilaahay ka dulqaado dhibaatooyinka qiyaamaha qof mucsira ha ka daayo deynta ama ha u fududeeyo waa xuquuqda ay isku leeyihiin dadka muslimiinta ah ayay ka mid waxaa si aynu ogaanaynaa waxaynu qabanayno ilaahay uma qabanayno laakiin waxaynu u qabanaynaa nafteenna haddaad cid wax tarto ilaahay baa tartay ilaahay maa tarn naftaadaa tartay ilaahay amarkiisaynu qaadanay haa oo addoonnimadii waad xaqiijisay laakiin naftaadaad u tartao ilaahay baa ka jawaabay wuxuuhi in axsantum axsantum lianfusikum haddaa wanaag samaysaan naftiina ayuunbaa u wanaag samaysa ilahay waxba umaad kordhinin man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mumin falanuxyiyanahu xayaatan tayiba man camila saalixan falinafsihi waman asaaa facalayha wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid qofka camal wanaagsan sameeya naftiisa u sameeyey naftiisa ayuu u sameeyey tafriij eg kurbada inaga ayna haysa ama dhibka markaad dhibaato yayaro dareento waxaad u dhaqaaqdaa uun qof dhib haysta inaad ka faydo taadana ilaahay maaraynaya waa farsamooyinka dadka muslimiinta ay yaqaanaa ee ummadaha kale istarastig uu wareeriyey iyo qulubka ee yaabsani aanay helin marka adiga mushkilad baa ku haysato qof mushkiladiibaad xalinaysa kadibna mushkiladaada way dhammaanaysa nebi zakariya calayhi salaam caruur la-aan baa haysayoo maryam buu kafaalo qaaday caruur buu kafaalo qaaday ilaahay baa caruur ugu deeqay subxaana wa tacaala oo u hibeeyey yaxya saasoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi man araada an tustajaaba dacwatuhu wa an tukshafa kurbatu falyufarij can mucsir qofka doonaya ducadiisa in la aqbalo ama dhibaatadiisa in laga dulqaado qof dhibaatada ha ka dulqaado buu nebigu uhi caleyhi salaatu wasalaam dhibaatada ha ka dulqaado maanta waynu arkaynaa ummadaynu kasoo jeedna aad bay duruufta haysataa u adagtay soo maha dhibka haystaa u adag yahay mid halkan jooga iyo mid meel kale joogaba ummadaa ugu baahi badan bay ka midi iska filqanaantii ay filqanaayeen arrin xumadii midba meel baa laga helay marka kii abaari hayse adduunkaaga wax uga dir kii cudur haya dawadaada wax uga dir kii halkan caruurta laga qaadayo la gurmo oo masaajidka iyo hanuunka isku day inaad kula soo xidho oo aada jahayso qoyska burburaya isku day inaad badbaadiso labada isu caraysan ama kurbada haysa ay tahay khilaafka dhexdooda isku day inaad islaaxiso marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qofkii doonaya ducadiisa in la aqbalow waxaad ka baadi doontaa dadka kurbadu haysa ee dhibaataysan duruuftu hayso inaad ka qeyb qaadato inaad ka dulqaado iimaanka qawiga ahbaa taa u taagan laakiin marka aad aragto dadku inay iyagoo noqday danaysta miidhan allaynagaba yeele oo qof waliba uu leeyay maxaa aniga afaarahooda ay gelinaya maxaa kaashu uuntiisa daakhiligaa igu wata maxaa dadka waxooda iga khuseeya war aniga tiisaba tu kale ku dara aniga maxaa wax iga khuseeya ma jiro dadka adaan isku qolamayne haigu daalin wa hadaa yadula calaa dacfi aliimaan iimaan daciifa buu tilmaamaya arrintaasi ay tilmaamaysa nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u soo diray inuu inoo noqdo nolosha tusaalaheeda oo sidee loo dhaqmayaa sidee ummadaha loola dhaqmayaa sidee arrimaha loola maaraynayaa isagaa tusaale inoogu ahaa markaa arrimahaas siduu isugu taagi jiray wax walba halkaasaa nimanbaa miyiga ka yimid oo nimankaasi dhar haylhaylan bay gasheen ama jeexjeexan asturaaddoodiibaa khatar ku jirta masaajkay yimaadeen wuu cadhooday nebigu caleyhi salaatu wasalaam wejigiisaa laga arkaya inuu murugaysan yaha oo cadhaysan yahay nimanka aanay iskuba qolaba ahayne xigtadiisaba ahayne muslimiinta dhiban markay halkaa isa soo taageen walaalihii kaleu eegay iyagiina wuu eegay dabeetana wejigiisa asxaabtu ka arkeen ridwaanullaahi calayhim inuu dadkaa diifaysan ee duruufaysan ka murugaysayen rasuulku intay u kaceen bay dhar iyo dhuuni waxay hayeen ku ururiyeen asxaabtu allah ka raali noqdo oo u helana rasuulkooda inay ka farxiyaan sala allahu calayhi wasalam markaasaa kolkii dambena nabiga waxaa la arkay calayhi salaatu wasalaam isaga oo farxay saasoo kale asxaabta inta deynta lagu yeesho way ula imanayaanoo isagaa la xalinaya oo la maareynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaase xusid badan oo aynan ahayn marnaba inaynu ilaawno alacdam alfaraj alacdam min allahi tacaala qof walba waxunbaa ku dhegane qof waliba waa inuu ogaado farajka u weyn inuu ilaahay ka yimaado farajka weyn united nation kama yimaado kuwa qaxoontiyadana kama yimaado tolkana kama yimaado dhaqaalahaagiiyo awoodaad isbiraysana kama yimaado sida dad badan dareenkoodu laakiin farajka u weyn ilaahay baa bixiya subxaana wa tacaala dadka isaga ayaa ama jib ku siiya ama u furfura waa ilaahay wuxuu uhi kulla yowmin huwa fii shan maalin walba ilaahay arrimaha isagaa kala wada wax kuu muuqda iyo waxaan kuu muuqaninba wax markay isku dhalaalaan isagunbaad baryaysaa u kala furfuraya marka mar walba ilaahay arin ayuu wadaa arin la-aan kuma sugna sidaa daraaddeed baa kolkaad eegta dhaqankii ambiyadii iyo saalixiintii nooga horeeyay adduunyadan ee qur-aanku taariikhdooda uu soo bandhigay mid walba dhibka soo maray ugu horreyn ilaahay buu la cararaya ama ilaahay unbaabu keligii u daynaya isagoo sababtana la imanaya bal aynu eegno nebiyadan iyo duruuftii iyo kurbadii soo martay halkay ula carareen ilaahay baa wuxuuhi walaqad naadanaa nuux fala nicma almujiibuun wanajaynaahu waahlahu min alkarbi alcadiim waxaa noo yeedhay buu lahayn mar xaaladda ku adkaatay nebi nuux baa noo yeedhay fala nicma almujiibuun cid u jawaabta annagaa ugu wanaagsan buu ilahay waxaanu ka nabadgelinay isaga iyo ehelkiisiiba kurbadii haysatee weynay maalin arrinku ku adkaa waa u hiiliyey baa ilaha wuri isaga iyo ehelkiisii muuminiinta ahaa kurbadii marka nebigaas wuxuu u qaylo dirtay ilaahayoo ilaahay baa deg deg ugu jawaabay ilaahay hilaawin nebi kaleo ambiyada ka mid a ah. ama nebi muuse iyo nebi haaruunba oo wada socday ilaahay baa wuxuu uhi walaqad manannaa calaa muusa wa haaruun wanajaynaahumaa wa qowmahumaa min alkarbi alcadiim nebi muuse iyo nebi haarun galab baan siiyey deeq baan siiyey baa ilahay un <clears throat> waxaanaan ka nabadgeliyey labadooda iyo qoladoodiiba cabsi ka haysatay cadow adag oo daba cararay oo faraacinadii qul illaahu yunajiikum minhaa wa min kulli karbin huma antum tushrikuun dadkiibaa ilaahay u nebi maxamed ow la hadaloo waxaad u sheegtaa inay ilaah keliya ilaahay un leeyihin waxaan kale ay caabudayaana iskaga tagaan bal waxaad ku tiri ayaa idinka nabadgelinaya ummad yahay kurbada iyo dhibaatada idinku dhacda ilaahay daa maxaa wax kale ula caabudaysa <clears throat> islaamkeenu mar walba waa dawadeenna iyo danteenna diinteennu waa dawadeenna ku dareema iyo ku arintaa u dhagooleeyaba sidaa daraaddeed baa waxyaabaha maanta ummadda sacaadada ka lumiyey waxaa ka mid a kurbadaa kurba haysata ummadda in badanoo ka midii adduunya ay u waasheen adduunya ay u waasheen imaan la-aantiibaa waxay keentay in girgire iyo kulayl adduunya uu ku karayo ku baxayo meeluu ku dhammaanayaba aan la garanayn marka kurbadii weynay taasay noqotay haddaba waxyaabo badan buu islaamkeenu ina barayaayo dadka kurbaysan laftigooda haddaynu soo aragnay ciddii kurbaysan in kurbada laga dulqaadayo sida looga dulqaadayo adiga laftigaagu kurbada ku haysa wadadeed u maraysa inuu ilaahay kaa dulqaado subxaana wa casharaa laynoo dhigay duruusna waa layna baray ilaa qofba waxun buu dareensa iminka haddii dadkeennaa la waraysto midba musbaar baa ku yara mudan ama ha weynaada ama ha yaraada soo maa midba xunbaa iminka haddii waraysi gaara laynala yeesho oo inteena microfoonka afka loo saaro oo laydha adigana halkee kugu daran mid xaas ku sheegayaa mid sharcibuu sheegayaa mid wadankiibuu sheegayaa mid xanuun buu sheegayaa mid booxa mid baa laga yaaba inuu caruurta ka cabanaya midna caruurla-aan buu ka cabanaya waaba isu cagsigaasun saasubay xiiqsanta midi faqri buu ka cabsanayaa midna xoolihii inuu la kareeranyay buu ka cabsanaya marka qof booxbaa ku dhegan haddaa mushkiladda aada dareemaysa sidee loo xaliyaa duruus buu ina barayaa sharcigeennu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xadiid saxiixoo bukhaariiyo muslim ku sugan buu ka warinayaa cabdillahi bnu cabaas marka nabiga laftiisa hadda nebigii adduunyadaba ka saahiday ayaa markuu wax dareemo kaana yaquulu cinda alkorb korbe marka uu dareemo naftiisa ehelkiisa ummadiisa dhibaatada adduunyada way badnaydoo nabiga way ku badnayda markuu kurbe dareemo dikrigan u akhriye laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alcadiim dikrigaasoo ilaahay loo qirayo awood ilaahay inuu yahay awoodda badan ee carshiga iskale ee cerka leh ee dhulka leh kaasunbaa kurbada iga dulqaadi kara wardigaasaad ku ceedeynaysa wax waliba wardi bay leeyihin markaad gurigaaga joogta masaajkaaga joogta dikrigaasaad akhriyaysa si aanad filayn baa makhraj laguu siinaya mar kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi asmaa bintu cumays alaa ucalimuk kalimaatin taquuliina cinda alkarb allaahu rabbii laa ushriku bihi shay-a waaba in koobanba allaahu rabbii laa ushriku bihi shay-a allaahu rabbii laa ushriku bihi shay-a intaasumaad ku celcelinaysa xadiid kale nabigu waxa uu xusay calayhi salaatu wasalaam kalimatun laa yaquuluhaa cabdun cinda mowtihi ilaa faraja allaahu canhu kurbatahu wa ashraqa lowna waa kalimatu tawxiid mar kastoo qofku tawxiid ku celceliyo hadduu sii dhimanayu ku celceliyo kurbaduu ilaahay ka faydaya oo ka dulqaadaya waa kelmadda inala fudud ee aad is leedahay malaa waxa lagu dhawaaqa marka islaamka la gelayo adkaartu in la bara islaamku waxaa ka mid ah markaad xanuun la kurbaysanta inaad tidhaahda imsax ilba's raba annaas biyadika shifaau laa yakshifu lkarba ilaa ant qofku waxa uu leeyahy ilaahay dhibka iga dulqaad raba annaas ilaahay dadka iska lahaayow dhibaatada iga masax gacantaadu caafimaadku ku jiraa ilaahaw kurba ma faydo iyo kadeed adiga mooyaane waa adkaarti dacawaatu lmakruub ayuu marka la leeyahy rasuulku sala allahu caleyh wasalam xadiidkan oo isaguna xasana qofka kurbaysan ee mar dhib uun dareemaya ducadiisu waxa weye inuu yidhaahdo allaahuma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsi darfata cayn wa aslix lii shanii kullah laa ilaaha ilaa ant waxaa ka mid a ah ducadii uu akhriyey nebiyullaahi dhunnuun ama yuunus ibnu mata laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin dikrigan ha waxaa laga yaabaa dadku inay in badan dee markaanay dhadhanka dikriga aanay dadku aada u dareemin waa iska fudaydsadaan waxyaabaha la taaban karaya iyo maadiyaadkuunbaa dadka u yara muuqda laakiin awliyada ilaahay iyo ambiyada iyo saalixiintu shaygan way dhadhamiyeen macaankiisa xaqiiqadiisana way fahmeenoo way u dhaceen dabeetana waxay noqotay mid uga muuqaal badan sida waxyaabahan aynu arkaynoo kale xadiid saxiixu muslim ku sugan oo dee dabcan saxiixa ah. rasuulku wuxuu xusaya calayhi salaatu wasalaam magaalooyinkan loo hub uruursada ee colka loo kaxaysta ee cadowgu fadhiya ee laga cabsi qabo mid ka mid a ah, ayaaba dikrigaa lagu xoreynayaaba oo kurbadii muslimka ka haysatay dikriun bay ku akhriyayaan xadiisku muslim buu ku sugan yahay dee intoo la isag taagun bal ka waran soomaaliduba berigii hore ancaam ku akhriyay ba odhan jire wixii laga yaabo toddoba ancaam ku dhameeyay ba odhan jire malaa dee tijaabay inkastoona arag daliil kusoo arooray haddana waxyaabo badan oo culimadu ay tajribeeyeen baa jira xagga qur-aanka iyo alamtara soo dhaafi maxay daajo ku akhri fikri baa la akhriyayaa magaalo magaalooyinka ka mid oo cadowga laga xoreyn kari waayey ayaabaa ilaahay ku xoreynayaa dikriga nebigu waxa uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiintii magaalay ku duulayaan gaaladu haystaan fa idaa jaa-uuha nazaluu falam yuqaatiluu bisilaaxin walam yarmaw bisahmin gaal bay ka qabanayaan wuxubana kuma ridayaan qaaluu wuxuuna leeyiin laa ilaaha ila allahu wallaahu akbar laa ilaaha ila allahu wallaahu akbar laa ilaaha ila allahu wallaahu akbar taasay ku celcelinayaan fayasqudu axadu jaanibayha markaa magaalada qeyb baa laga buufinayaa gaaladii haystay oy ka kacayaan ilaa waa shaydaanoo dikrigu ka didaaya kow marka labaad wayukariruunaha fi athaaniyati fayasqutu jaanibuha alaakhar mar labaad bay haddana ku celcelinayaanoo qeyb kalea xoroonaysa kurida ba odhan lahadalaafix kurida eh, dab in la saaraa bay u baahanta qofku markuu waayeel waayeelyahay buu odhan jiray laa ilaaha ila allah uu sii fadhiisanaya ama soo kacayo waa kuwii dee odaygii ku yidhi maxaa abbaa shahaadada kuu geeyey shahaadadaadii horeed a shahaadan jirta maad iska yaradaysid dee niman iska kadeedan mala geel jira inan bay yidhaahde waa inantaa guurso waanu kuula soo hadalnae markiiu inanta sii ag fadhiisanaya odaygu ayuunbuu laa ilaaha ila allah buuri markaa iyana way kacdo waxay tihi walle anaanad igu dul ashahaadan ah odayow gaboobay macnaha isagiina dee dadku markay waayeelaan dikrigii bay iskaga celcelinaya carab way iska tagta oo waxay dhahaan inantii ma la heshiiseen maxaanu heshiinaa markaan soo faraysanaya sii kacda oo maxaa tiri dee ashhaado qura afkaaga ka soo baxda inantiibay u tegeen a maxaa kugu dhacay say tiri aniga ay keenteen oday ashahaadanaya <laughs> waa xikaaya dee maxaa ashahaadada kuu geeyey maad wakhtiyada kale ashahaadati ila inan baad la joogtay marka waxaynu uga jeednaa ashahaadada nin itaal daranba baa ashahaataan la odhan jire military magaalo weeraraya maxaa shahaadada u geynaya marka waa dadka maadiyaadka waxaan uga jeednaa arinta inaanad fudaydsanin aad bay runtii noola maadiyaadka qalbigeena ku weyn wadaad iyo waran laba oo qofku hadduu bukoodo wuxuuhan horta dhakhtarka iigee qofku haddii uu wax dareemo wuxuu odhanaya waxa maadiga la taaban karayo baynamaa oo rasuulka ilaahay sala allah waxa weeye adkaarta iyo asraarta cajiibka ah ee ay wax ka soo arkeen waa mariina oo akhiru zamaanka wakhti kastaa tamuu cayimin calayhi salaatu wasalaam waxaa istarastiga la idhaahda in badan lagu daaweynayo iyo kurbadayna haystii dadka kala haysataba waxyaabaha lagu maareeyo waxaa ka mid a kurbada daacada daacada ilaahay waayo kurbadu waa kareedku hay kii fujin lahaa unbaad baryaysaa addoonu noqonaysaa alla yihi waman yataqi illaaha yajcal lahu makhrajan qofka ilaahay ka cabsada ilaahay makhraj buu siinayaa meel uu ka baxo waman yataqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran qofka ilaahay ka cabsada arrinkiisa ilaahay wuu fududaynaya waman yataqi illaaha yukafir canhu sayi-aati dembigiisuu ka dhaafay furqaanan dadkii ilaahay ka cabsadayow haddaa ilaahay ka cabsanaysaan dadkii muminiinta ilaahay ka cabsada muminiintii furqaan buu ilahay idin siin arrimihiinu furdaamin doonaa daacadu cibaadaduun badi wardiguun badi istikfaartuun badi kolkaasaa kurbada aad dareemaysaa meesha ay ka bixi doontaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu e, e, u carari jiray salaaduu ilaahay faray bilaalow inoo adaan inoo aqiim <clears throat> salaada inaogu raaxeen wastaciinuu biاlsabri waالsalaa wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin salaadu way ku weyntay alla yaqaanka mooye dadka kale way ku culus tahaye haddii kurba ku qabsatoba culays kugu dhaco asabr sabirkana ogow oo musiibada ha u nuglaanin salaadana bad iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu eg nacbudu baa horeysa balaayada ku haysato waxaad ku maaraynaysaa nacbudu oo ah cibaadadii nastaciinu baa ku xigta markaa inaad isticaanadii ilaah iyo gargaarkiisii hesho saasay u kala horeeyaanoo laa tadlubu listicaanata biduuni cibaada adigoon cibaadadii la imanin isticaano iyo gargaar dee laga aqbali maayo oo ilaahay baa waxau ihi idcuunii astajib lakum in aladiina ystakbiruuna can cibaadatii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii horta aniga hay aqbaleen anna aqbalo marka daacaadku daacaadku kala duwan waxaa lagu maareeyaa kurbada marka halkaa waxaynu uga jeednaa aynu soo aragnay kullunaa fi kurba dhammaanteen kurba ama ha yaraato walmixan waa meel lagu imtixaanan yahay kii ishiisa kii la eegaya ee laleeyahy malaa wuu ladan yahay la majeeranaya ama la kamanaya ugu kurbo badan kii aan waxba hayn baa sii kurbo badan kii cudursanaa kii caafimaad qa midba waxba haysta marka dadka kurbadooda sidee loo xaliyaa maxaase laga macaashaa kurbadaada adigu sideed u xalinaysa eed kula ururaysaa ilaahay subxaana wa tacaala marka dadkayna ag jooge walaalaheena intaynu wax ku tari karna aan ku tarno mid walba musbaarka haysta aynu isku dayna inaynu ka ka saarno mushkiladda haysata inaynu la maarayno afraadan wa jamaacaad haddii ay tahay qul iyo haddii ay tahay dad badan intaba ina ay naga kacdo markaa dadka abaaruhu haystaana adduunka u ururiyaa heli karaysaan kii loo ururinayay dagaalka qabyaaladda kii loo ururinayay axsaabta kii loo ururinayay tolaa iyo reer hebel waxaasoo dhan intood dhaafto halkaaba accountka ilaahay ee cagaaran alka kaa kale u casiyo u inkaaran yahay akownka ilaahay cagaaran baad ku ururinaysa xinaysa farxad la geliyo qofka walaalkaaya qalbigiisa aad geliso ilaahay bay ka farxinaysa subxaanahu wa tacaala nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa inuu masaajidkiisa qiimaha badan ku ictikaafsanaado waxaa inay uga qiimo badantahay walaalihii oo soo dhammeeyay ama dadka muslimiinta muraadkooda soo dhammeey laba dariso horaa qaadateena wacdiidi kuma yaree dhegih ilaahay waaniyaa waansana allah inagu anfacee wuxuunaynu u baahannahay uun fulintii ayuunbaynu u baahannahy sidaynu u fulin lahayn wacdiga aynu ugu dhaqmi lahayn dee haddii su-aalo yaroo koobani jiraanna waynu isku dayi karnaa wixii laynaga garansiiyo laakiin inahaasaan kusoo ururin lahaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب